بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد العطف وحين كبر لابننا عشر كصدحية كنتونات كتاب كان قدرك أبقى صدح بقل يكوبي صدن إيا عضفك alcadfu wa cadfulbayaani cadfulbayaankii weeyi wa huwa cadfulbayaanku taabicun waa raace muwadixun caddaynaya kuu raacayo ow mukhasisun ama khasisaya jaamidun oo jaamid ah hayru mu'awalin aan lagu awilaynin sifo aan lagu awilaynin jaamid hayru mu'awala ah culima cadafka haddaba tawaabicda kii saddexaad weeye kow waxaynu soo dhigannay nactigii laba waxaynu soo qaadannay tawkiidkii cadafka ayaa kii saddexaad noqonaya cadafka waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood inuu cadafku yahay cadfulbayaan iyo inuu yahay cadafku cadfu nasaq labadaasaan u qaybinaynaa cadfu nasaqa dib buu u dhigay cadfulbayaanka ayuu soo horraysiiyey cadfulbayaankii baynu halkan ku arki doonaa in shaa allahu tacaala cadfulbayaanku ficilada ma galo xuruuftana ma galo jumladana ma galo asmaada oo qura ayuu cadfulbayaanku galaa waa ismi uun waxaa cadfulbayaan aynu ku arkaynaa asmaadaasi ama macrifo ha ahaato ama nakiro ha ahaato walow culimmada qaarkood ay yidhaahdeen nakiradana ha laga daayo oo macrifada oo qura uun ha ahaado meel kastoo cadfulbayaan aynu icraabno waxa inoo bannaan inaynu icraabno bedelu kullin min kullin ilaa dhowr mas'alo oo matniga inoogu iman doono mooyaane wacadfulbayaani waa cadfulbayaankii wa huwa cadfulbayaanku taabicun waa raace oo waa taabic ereyga markaan taabicidhaa waa jinsi tawaabicdii oo dhan baa soo geli doonta oo halkaa soo hoos gelaysa taabicun markaynu nidhaa taabicun waa raace wuxuu raacayaa ka ka horeeya wuxuuna ku raacayaa icraabka taabica oo muwadixun caddaynaya oo tawdiix ayuu faa'iideeyaa kanuu taabica u yahay buu tawdiixinayaa waa haaliban inta badan weeye laakiin waxaa la arkay mararka qaar isagoo cadfulbayaanku aan litawdiix loo keenina lilmadxi loo keeno sida wadaadkii zamakhshari oo kale aayaddaa siduu ku icraabay jacala allaahu alkacbata albeyta alxaraama oo kale jacala allaahu alkacbata البيت الحرام إرقاء الإرقاء البيت أيو كردغي إنو يهي عدف البيان كالبيامين يانوا كعبضة كعبضة هدبا إبهامكم مجرس الله توضيحيه لكن ولا أمانية وعدف البيان كهدفك إيا أجيدد الله كنوال المدحي ow mukhasisun ama wuxuu khasisaa cadfulbayaanku ka ka horeeya waxaa la arkay mararka qaar isagoon tawdiix u soo arooraynin ee takhsiis u soo arooraya oo mukhasis noqonaya ka ka horeeya takhsiisinaya waa haddayna nakiro isla yihiin waxaa tidhi jaaanii rajulun taajirun ereygaa maalan eh, ama jaaanii rajulun baa tidhi rajulkaasi waxa weeye matbuuc ama la raace markaan doonayo haddaba inaan rajulkaa takhsiisiyo waxaan ku takhsiisini erey jaamid ah ama erey macrifo aho laakiin sidaynu garanayno nisyan mansiyan laga erey eh, waxaan doonayaa jaamid ah ama mushtaq nisyan mansiyan laga dhigay sida taajirun oo kale marka tijaarada sifanimadeeda layska ilaawo hayru mu'awalin laguma awilayo mushtaqa shay mushtaqa lagu awili maayo cadfulbayaanka oo waa mamnuuc sheekheennu haddaba wuxuu soo qaatay saddex shardi oo ereyga cadfulbayaankaa aan ka raadinayno horta kow waa inuu taabic yahay jinsi weeyaanoo tawaabicdoo dhan baa soo geli ka ka horreeyo icraabka ku raaci ujeeddada loola imanayaana laba mid ahaan weeye muwadix litawdiix iyo li litakhsiis labadaa mid ahaan in loola yimaado waa in hadafkiisa iyo qaradkiisu yahay tawdiix ama takhsiis isaga daatadiisuna waa inay jaami tahay ee mushtaq yayna noqonin jaamidkaasina mu'awal noqon maaye waa kayru mu'awal lama awilayo isagoo jaamida oo mushtaq lagu awili maayo sharaxa bal haddaan eegno haadaalbaabu baabkani athaalisu waa kii saddexaad oo min abwaabi tawaabici tawaabicda baababkeegii ah waalcadfu ereyga cadafihi fi luqati luqada arrujuucu waa noqosho ila shayi shayga loo noqdo bacda alinsiraafi jeedsi debedi canhu isaga laga jeedsaday waxaa loo yaqaanaa cadafka alrujuuc ila shay bacda alinsiraafi canhu waa in shayga loo laabto oo dib loogu noqdo intii laga jeedsaday kadib intii laga jeedsaday kadib ayaa dib loogu noqonayaa ama loo laabanayaa cadafku waa noqosho haddaba shaygii dib loogu noqday waa luqada marka la joogo wa fi listilaaxi istilaaxana darbaani laba qaybood ayuu noqonayaa cadafku cadfu nasaqin mid cadfu nasaq ah wasayatii wuu inoo iman doonaa wa cadfu bayaanin iyo mid cadfulbayaan ah waalkalaamu kalaamku aal'aan hadda fiihi isaga dhexdiisu ahaaday qowlii haddaba qowlkayga taabicun an idhi jinsun waa jinsi yashmalu koobsanaya atawaabica tawaabicda alkhamsata ee shanta ah shanta taabicba ereygaasay soo hoosgelayaan wa qowlii qowlkayga muwadixun anidhi waa caddeeye ow mukhasisun ama waa khasise mukhrijun wuxuu inaga saarayaa oo waa fasal litaakiidi tawkiidkiibuu saarayaa oo tawkiidku tawdiix iyo takhsiis toona uma imanayn ka jaa'a zaydun zayd baa yimid nafsuhu naftiisii walicadfi nasaqi cadfu nasaqiibuu saarayaa ka jaa'a zaydun wa camrun markaa tidhaa welilbedeli buu saarayaa ka qawlika akaltu waxaan cunay alrakiifa laxooxdii hulusahu meel saddexaad baan ka cunay intaaba wuu inaga saaray oo tawdiix iyo takhsiis looma keeno wa qowlii aan idhi jaamidun waa jaamid mukhrijun wuxuu inaga saarayaa linacti nactiga fa innahu nactigu wa in kaana haba ahaado muwadixan mid caddaynaya ka ka horeeya fii naxwi jaaa zaydun zayd baa yimid ataajiru ganacsadaha ahaa hadda sifanimo ayuu uga jeedaa wa mukhasisan ha ahaada mid takhsiisinaya fii naxwi jaa'anii waxa i soo gaadhay rajulun nin ninka oo taajirun ganacsade ah laakinahu mushtaqun waa mushtaq taajirku oo hadda nisyan mansiyan lagama dhigin wa qowlii aan idhi hayru mu'awelin mid la awilayo hayrkii weeye mukhrijun wuxuu inaga saarayaa limaaka waqaca dhacay mina nucuuti isagoo nacsiyada ka tirsan jaamidan jaamid naxu marartu bizaydin zayd baan soo maray haadaa ee kana haadaaga waxaa lagu awilayaa ismi mafcuul oo almushaaru ilayhi ah marartu bizaydin almushaari ilayhi baad odhan almushaar mushaarna waa ismigii mafcuul ee ashaara u lahaa wa biqaacin baan soo maray biqaac waa dhul siman wa biqaacin baan soo maray dhul biqaaca oo siman biqaac carfajin aad u adag oo diriya ereyga carfajin ah waa la awilayaa isna فإنه إساق في تأويل المشتق مشتق أولدي أيو كسقيهي ألا ترى ورميادا أركين أن المعنى معنه إنو يهي مررت بزيد بان صومري المشار إليه فرت لغو فيقيي وبقاع ميلان صومري خشين أضق وخشين با عرفك لغو أوليا فيوافقه وافقه دمعت في البيانك matbuucahu kuu raacayo ayuu waafaqi wuxuu ku waafaqi xagga icraabka iyo xagga nakirada iyo macrifadaba wuu ku waafaqi acnii waxaan u jeedaa bi haadaa kan waxaan uga jeedaa anna cadfa albayaani cadfulbayaanku likownihi ahaantiisa mufiida mid faa'iideynaya uu yahay faa'idata nacti nactiga faa'iidadiisii oo min iidaaxi matbuucihi matbuuciisa in la caddeeyo ah wa takhsiisihi iyo in la khasiso ah yalzamuhu waxaa dhalanaya ama laazimaya oo waajibaya min muwaafaqati almatbuuc matbuuca in la waafaqo fi tankiiri nakiranimada iyo wa tadkiiri labnimada iyo walifraadi mufradnimada iyo wa furuucihinna furuucdooda xaggoogaba maa yalzamu baa ku laazimayay kii ku laazimayey min anacti nactiga xaggiisa nactiga wixii waajibayey wax lamid ah ayaa laga rabaa buu sheikhu yidhi oo waajibaya tusaalihii baa inoo dhiman haddaba waxaad ogaataa tadkiir iyo tank iyo tadkiir iyo taaniif cadfulbayaanka iyo matbuucu iskuma khilaafaan ifraad iyo tatniye iyo jamacna iskuma khilaafaan tankiir iyo macrifana iskuma khilaafaan furuucdoodiina waa sidoo kale oo isku khilaafi maayaan ka aqsama waxa ku dhaartay billaahi ilaahay abuu xabsin abuu xabsi baa dhaartay cumaru cumar ahaa haddaba cadfulbayaanka ahaa baa layidhi afkaa kor loo yaro taagaabaa laydha marka la macnaynayo aqsama waxaa dhaartay bilaahi ku dhaartay cumarubaa abuu xabsin baa dhaartay cumaru ahaa ahaabaad odhan afkaad kala furaysaa ahaa waa inaad tidhaahdaa marka waa cadfulbayaan wa haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidun ah ah baad odhanaysaa bir ah waa cadfulbayaan markaa kol haddaan ah leenahay ashartu waxaan ku ishaaray bilmihaalayni labadan tusaale ilaa maakii baan ku ishaaray tadammanahu uu koobsaday alxaddu tacriifku uu koobsaday uu min kownihi ahaantiisa muwadixan mid caddaynaya lilmacaarifi macaarifta sida aqsama bilaahi abuu xafsin cumaru waa litawdiix wa mukhasisan mid takhsiisinaya linakiraati nakirooyinka sida haadaa khaatamun xadiidun oo kale walmuraadu waxaa looga jeedo biabii xafsin waa cumar ibnu alkhadaab radia allaahu canhu ilaahay ha ka raalli ahaadee walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi khaatamin xadiidin khaatamkaa xadiidkaa waxa kuugu sugnaaday halaathatu awjuhin saddex weji baa kuugu sugnaaday aljaru in la jero xadiidka bilidaafati idaafo lagu jero calaa macnaa min min macnaheegii inuu qabo haadaa khaatamu xadiidin waa fargashi bir ka ahaaday khaatamu xadiidin khaatamka mudaaf baa laga dhigi xadiidkana mudaafun ilayhi baa laga dhigi idaafaduna bimacnaa min bay noqon wa nasbu nasbo ayaa bannaan cala tamyiizi tamyiiznimo lagu nasbiyo wanasbu cala tamyiiz markaynu nidhaa waxaa la nasbinayaa xadiidkii waxaanad odhan haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidan jihatulxadiid ah ama birnimo ah birnimo cala tamyiiz waqiila waxaa la yidhi cala alxaali xaal baa lagu nasbin walitbaacu walitbaacu baa isna kuu bannaan walaka fiihi alitbaacu itbaac baa kuugu sugan waa aljaru baa kuugu sugan wanasbu baa kuugu sugan walitbaacu baa kuugu sugan itbaacu waa kan hadda inagu aynu u soo deliishanaynay maxalushaahidkeenna ah inaad tidhaa haadaa khaatamun xadiidun ood iska itbaaciso faman kharaja nasba nasbaha ka ku saaray cala tamyiizi tamyiiz qaala wuxuu leeyahay ina taabica taabicu cadfu bayaanin waa cadfulbayaan ke tamyiizka ka dhigay cadfulbayaan waman kharajahu ka ku saaray cala alxaali xaal qaala wuxuu leeyahay inahu isagu sifatun waa sifo walawalu ka hore ayaa owlaa habboon liannahu jaamidun waa jaamid jumuudan jumuud maxdan badhaxla falaa yaxsunu ma habboona kownuhu ahaantiisa xaalan uu noqdo walaa sifatan iyo sifatoona inuu noqdaa ma wa manaca waxay diideen kaiirun in fara badan ama rag fara badan oo min anaxwiyiina nuxaadi ihi kowna cadfalbayaani cadfulbayaanku inuu noqdo nakirata nakiro inuu noqdo ayay diideen taabican raacaya linakirati nakirada cadfulbayaanku inuu nakiro noqdoba way diideen nuxaad badani oo waxay leeyihiin cadfulbayaanku matbuuciisa nakiro islama noqdaane daa'iman waa macrifay isla yihiin sidaas ayay wa manaca waxaa diiday kaiirun wax fara badan oo min anaxwiyiina naxwiyiinta ah kowna cadfilbayaani cadfulbayaanka ahaantiisa nakirata nakiro uu yahay taabican raacaya linakirati nakirada wasaxiixu saxiixuna aljawaazu bannaani weeyi uu bannaan yahay waqad khurrija waa lagu saaray calaa daalika kaa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa ayaa lagu saaray wayusqaa waa laga waraabin min maa'in biyo ayaa laga waraabin sadiidin ah milil ama dheecaan wa qaala alfaarisiyuna wuxuu yidhi fii qowlihi tacaalaa ow kafaaratun kafaaro طacaamu masaakiin masaakiin raashinkood ah yajuusu waxa bannaan fii طacaamin ayuu yidhi an yakuuna inuu yahay bayaanan bayaan wa an yakuuna inuu yahay bedelan bedel labadaba waa nakiro dacaamuna waa nakiro sadiidina waa nakiro qolada nakirada diiday labadaa aayadood ka jawaaba baa la leeyahay markaa wa yucrabu waa la icraabi bedela kullin min kullin baa la icraabi cadfulbayaanka bedelu kullin min kullin baa laga dhigi ilaa dhowr mas'alo mooyaane meel kastoo cadfulbayaan joogo bedelu kullin min kullinna waa laga dhigayaa wa yucrabu waa la icraabi bedela kullin min kullin baa la icraabi in lam yamtanic haddii uuna mamnuuc noqon ixlaaluhu dejintiisa maxallal aweli ka hore meeshiisa la dejiyo haddii cadfulbayaanka in ka hore meeshiisa la dejiyaa ayna mamnuuc ahayn bedelu kullin min kullin baa laga dhigi hadday taasi mamnuuc tahayna bedelu kullin min kullin laga dhigi maaye cadfulbayaan qura ayaa loo dayin ka qowlihii oo kaleba weeyi gabayaaga qowlkiisa ana bnu taarikilbikriyi bishrin ninka odhanaya ana anigu ibnu taarikilbikriyi ninkii ree bakar kii ka tegey ee dilay ayaan ahay bishrin ahaa ninka ree bakarba bishrin buu ahaa haddaba ereygaa bishrin waxa weeye wuxuu noqonayaa cadfulbayaan waxaana lagu bayaaminayaa albekrigan ka horeeya haddaba lama odhan karo waa bedel bedelu kulli min kullin lama ecraabi karo oo waxaa diidaya haddii bedel aynu ka dhigno maxaa la odhan jiray bedelku wuxuu qabaa fii niyati takraari alcaamil qaacidadaasaa jirta albedelu fii niyati takraari alcaamil ayuu qabaa oo bishrinka waxaa loo soo qadarayaa bakriga kii ku camalfalayey oo maxay ahaa ataariki bishrin kolka ataariki waa caamilkii bakriga ku camalfalayey waa mudaaf albakrina waa mudaafun ilayhi mudaaf alwate weeyaan ataarikidani haddaba bishrigani ma degi karayo halka albakriga oo haddii albakriga la tirtiro bishrin halkaa lama dejin karo oo ma banaano in la yidhaah ataariki bishrin ma banaano af carabiga maxaa diidey waa mudaaf alwata ataariki goormaa mudaafka a ah loo yeeli jiray shan mas'alaynu soo dhigannay shantaa waxaa ka mid ahaa inuu mudaafunilayhigu alwato wato albakriyi soo alma wato alqaadashada albakriyi ayaa suurtagal ka dhigtay ataariki in loo idaafeeyo haddaba haddaynu bishriga rarno oo halka albakriyi aynu geyno alma almawata lagu odhanaya ataariki seebu alu qaatay halkaasuu khaladku ka soo boodaya kol haddii uu kan dambe ee cadfulbayaanka ahi ka hore halkiisa degi kari waayey sababtuna imika taa aynu xallinay ay tahay cadfulbayaan mooyaane bedelu kulli min kulli lagama dhigi karo wa qowlihi gabayaaga qowlkiisa ayaa kamida mida ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfala ayaa akhaweynaa labadayada walaalow cabdashamsin cabdushamsi iyo wa nawfala nawfal ahow cabdashamsin wa nawfalan waa bayaan waa cadfulbayaan waxaa lagu bayaaminayaa akhaweyna baa lagu bayaaminayaa sababtuna waxa weeyaan haddaan haddaba bedel ka dhigno ayaabaa loo soo qadarayaa oo albedelu fii niyati takraarilcaamil baa la odhanayaa cabdishamsiga hore dhibaata ka iman mayse e nawfalaagan gabayga alifka lagu taagay ilaa nawfala waxa la akhriyaya inuu sidaa ahaada la rabaaye haddii ayaa nawfala loo soo qadaro ma ayaa nawfala buu noqoni waa mufrad macrifa ah mise waa la daminiyo ayaa nawfalu baa la oran ayaa nawfalu baa la oran kol haday hadda sida qorani nawfala tahay bedel laga dhigi kari maayo oo bedelku xarakadan ma ogoladee bedelku xarakadan ma ogola wa yucrabu waa la icraabi cadfulbayaanka bedele kullin min kullin baa la icraabi in lam yamtanic haddii uuna mamnuuc ahayn ixlaaluhu dejintiisa maxallal awali ka hore meeshiisa la dejiyo ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye ana bnu taarikilbakriyi bishrin ninka gabaygaa tiriyey oo kaleba weeye sharuxuu inoogu imanayaa gabayga macnihiisu iyo wa qowlihii gabayaaga kale qowlkiisa ayaa akhaweynaa ah labadayada walaalow cabdishamsin ahaa cabdushamsi iyo wa nawfala nawfal ahaayow gabaygu inoogu iman doonaa sharuxuu inoogu iman doonaa gabaygu sharaxa bal hadda aan eegno kulusmin ismi kaste oo saxa uu asaxo alxukmu in lagu xukumo calayhi dushiisa biannahu isagu cadfu bayaanin cadfulbayaan inuu yahay ismi kastaoo lagu xukumo inuu cadfulbayaan yahay mufiidin faa'iideynaya liliidaaxi iidaax iyo caddayn ow amase litakhsiisi takhsiis iyo khasisid saxa waxaa ansaxaya an yuxkama calayhi in lagu xukumo biannahu isagu bedelu kullin inuu yahay bedelu kullin min kullin bedelu kullin min kullin inuu yahay baa asaxaya in lagu xukumo mufiidun welibana faa'iideynaya litaqriiri macna alkalaami kalaamka macnihiisa qariridda la qarirayo iyo sugidda lala sugayo wa tawkiidihi iyo tawkiidinta la tawkiidinayo ee la adkaynayo waa likownihi ahaantiisa calaa niyati takraarilcaamili caamilka soo noqnoqodkiisa niyadiisa uu ku sugan yahay wastathnaa waxay soo reebeen bacduhum qaarkood min daalika kaa mas'alatan mas'ale ayay ka soo reebeen oo mas'ale ayay yidhaahdeen isagoo cadfulbayaan ah ayaan laga dhigi karaynin beddelkii wa bacduhum qaarkoodna waxay soo reebeen mas'alatayni laba mas'alo ayay soo reebeen wa bacduhum qaarkoodna agsara wax ka fara badan bay soo reebeen min daalika kaa wayajmacu waxa koobsanaya oo jamcinaya aljamiica dhammaan qowlii hadalkayga ayaa jamcinaya aan idhi in lam yamtanic hadduuna mamnuuc ahayn ixlaaluhu dejintiisa maxallal aweli ka hore la dejiye meeshiisa waqad dakartu waxaan sheegay lidaalika arrinkaa mihaalayni laba tusaalaan u sheegay axaduhumaa midkood qowlu shaaciri waa gabayaaga qowlkiisa gabayaaga gabaygan tirinaya ayaa tusaale u ah wuxuu yidhi gabayaagu markuu gabayga tirinayey ana bnu taariki lbakriyi bishriin calayhi dayru tarqubhu wuquuca mufacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun ana anigu buu yidhi ibnu taarikilbakriyi ninkii ree bakar kii uga tegey ayaan ahay bishrin ahaa ee ninka reer bakar welibana bishir calayhi kiyay dushiisa addayru shimbiruhu tarqubuhu ay suganayaan wuquucan dhicid ay ku dhacaan haadka ayaan uga tegay ama u dhaafay ninkii reer bakar ee bishri la odhan jiray kii u dhaafay inankiisaan ahay baan doonaya cafwan aabbahay ayaa dilay oo haadka uga tegay ninkii bishir la odhan jiray buu yidhi ama ninkii reer bakar ana anigu ibnu taarikilbekriye ninkii ree bakar kii dilay ee uga tegey haadda inankiisii ayaan ahay buu yidhi bishirin ahaa ee bishir calayhi kiiyay dushiisa addayru haaddu tarqubuhu ay filanayso wuquucan inay ku dhacdo haddaba maxalu shaahidku waa ereyga bishrin ah cadfulbayaan buu noqon laakiin bedelu kullin bedelu kullin min kullin ma noqonayo sababtuna bishir wuxuuna degi karaynin bakarka meeshiisa oo in lam yamtanic ixlaaluhu maxalal awalkii weeyaan bakarku al buu wataa sidaasaa mudaafkiisa ataariga uu al u qaadan karay laakiin bishirka haddii halka albekriga la dhigo mamnuuc bay noqonaysaayo waxa ka dhalanaya mudaaf al wata oo mudaafun ilayhgiisu una musaniya jamac toona ahayn alna una wadan mudaafna una ahayn iyo wahaani ka labaadna qowlulaakhari waa ka kale qowlkiisa nin kale ayaa isna qowl iyo hadal yidhi gabay buu tiriyey wuxuu yidhi ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfala uciidukumaa billaahi an tuxditha xarbaa waa baxrigii dawiilka la odhan jiray ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfalaan أعيذكما بالله أن تحدثا حربا gabayga waxaa tiriyey daalib binu abi aalib nin la odhan jiray qasiidada uu gabayga ka tirinayo rasuulka ayuu ku ammaanayaa sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu aada ugu ammaanayaa dagaalkii beder ayuu gabaygani ka dembeeyey oo dagaalkii beder debedii buu tiriyey labadan xaafadooduu la hadlayaana waa laba xaafadoodoo ay ilmaadeer yihiin laakiin rasuulka markii loo hiilinayey ayay kufaartoodu kufaartii kale raacday gaaladoodii gaaladii kaley raaceen halka walaalahoogii kalee la dhashay kufaartoodu xilligii cunaqabatada ay rasuulka sala allahu calayh wasalam soo raaceen iyagoo kufaar ah ayay haddana rasuulka soo raaceen xilligii rasuulka la cunaqabataynayey ayaa akhaweyna labadayada walaalow cabdishamsin cabdishamsi ah wa nawfalan iyo nawfal ahow cabdishamsi iyo nawfal waa laba xaafadood oo rasuulka ilmaadeeradii a ah weeyaan banu haashim iyo banu mutalib ayay walaala la yihiin oo waxay ahaayeen afar jilib oo walaala ah cabdushamsi iyo nawfal iyo banulhaashim iyo banulmualib bay ahaayeen kolka banu haashim iyo banulmualib xataa kufaartoodu xilligii rasuulka la cunaqabateeyey rasuulka isberber taageen oo way diideen in rasuulka la dhibo laakiin cabdushamsi iyo nawfal oo labadan xaafadood ee gabayga lagula hadlayo ah kufaartoodu kufaartii kale garab siiyeen oo kufaartii kalay raaceen ayaa akhaweynaa labadayada walaalow cabdishamsin ahaa cabdushamsi iyo nawfala nawfal ahow uciidukumaa waxaan idin magan gelinayaa bilaahi ilaahay an tuxditaa inaad soo darrisiisiin xarban dagaal inaad dagaal dambe oogtiin ilaahay ayaan idinkaga magan gelayaa buu yidhi arrinkaa riwaayooyinka qaarkood halkaa uciidukumaa uu leeyahay way bedeli jireenoo waxay ku bedeli jireen su'aal sa'altukumaa billaahi ilaahay baan idinku dhaariyey ama aan idinku weydiistaye laa tuxditaa xarban dagaal kale ha qaadina sidaas ayay yidhaahdeen maxalu shaahidka beydkani waa cabdishamsin wanawfalan oo isku cadfan oo ah cadfulbayaan ayaan laga dhigi karaynin bedelu kullin min kullin sababtuna waxa weeye ka hore ee akhaweyna abooskooga ayayna gelaynin oo dee nowfalkana nowfalka ah, ee fadxatooyinka sita ayaan fadxatooyinka qaadan karaynin wa bayaanu daalika bayaankiisu fi lbeyt alawali beytka koobaad anna qowlahu gabayaaga qowlkiisa bishrin yidhi cadfu bayaanin waa cadfulbayaan cala albekriyi buuna u yahay lafdiga bekri ah walaa yajuusu ma bannaana an yakuuna inuu noqdo bedelan bedel minhu kaa xaggiisa ka ahaaday lianna albedela bedelku fii niyati ixlaalihi wuxuu qabaa in dejintiisa oo la niyoodo maxallal awali ka hore meeshiisa walaa yajuusu mana bannaana an yuqaala in la yidhaa ana anigu ibnu taariki bishrin bishir kii dilay ee ka tegey inankiisaan ahay ma bannaana li'annahu sha'nigu waxa weeyi laa yudaafu lama idaafeeyo maaka fiihi dhexdiisa uu yahay alalif walaam al naxwu taarig oo kaleba weeyaane ilaa limaa kii unbaa loo idaafayn karaa fiihi dhexdiisa ahayd alalifu walaam naxwu lbakriyi oo bekrigana ashii wata walaa yuqaalu lama odhanayo addaaribu zaydin halkaa kaygu zaydka u iga godaye zaydka in la kordhiga in la hoos dhigaa la doonayey addaaribu zaydin baa la rabay zaydinka sanatayn ah uu hoos dhigay sow maaha kaasaa saxan addaaribu zaydun buu leeyahy kaayagu damatayn buu keenayaa kamaa taqadama siduu inoo hormaray sharxuhu sharixiisu fii baabi alidaafa baabka idaafada siduu inoogu hormaray wa bayaanu daalika arrinkaa haddaynu caddayno filbeyti haanii beytka labaad anna qowlahu gabayaaga qowlkiisa cabda shamsin wa nawfalan yidhi cadfu bayaanin waa cadfulbayaan calaa qowlihi qowlkiisii buu u yahay akhaweynaa aynu soo nidhi walaa yajuusu ma bannaana an yakuuna inuu noqdo bedelan bedel li'annahu isagu xiinaidin markaa fii taqdiiri ixlaalihi dejintiisa oo la qadaro ayuu ku sugnaanayaa maxallal awalika hore meeshiisa fa ka'annaka waa adiga oo qulta yidhi ayaa cabda shamsin wa nawfalan mana bannaana wadaalika kaasi laa yajuusu ma bannaana lianna almunaadaa munaadaha idaa cudifa calayhi marka lagu soo cadfo ismun ismi mujaradun laga qaawiyey min alalifi wallaam waa nawfal eh wajaba waxa waajibaya an yucdaa in la siiyo maa yastaxiquhu kuu mudanayey low kaana munaadan munaade hadduu yahay walow falan haddaba low kaana munaadan hadduu munaado noqon lahaa laqiila fiihi waxaa la odhan lahaa yaa nawfalu bidammi dammo ayaa la siin lahaa laa yaa nawfalan lama yidhaahdeen binasbi nasbo lama siiyeen falidaalika sidaa darteed kaana wuxuu ahaaday yejibu mid waajiba an yuqaala hunaa halkeennan in la yidhaa ayaa akhaweynaa cabdashamsin wa nawfalu saasaa loo godi lahaa haddii bedel looga jeedo gabayguna dee ma godin oo bedel loogama jeedo cadfu nasaqi bilwaaw halkaa waxaan kaga soo baxnay cadafka cadfulbayaanka ah ayaynu ka soo baxnay halkana sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo galo cadafkii cadfulbayaanka cadfunasaqa ahaa oo qaybtii dambe inuu inoo galo cadfunasaqu waa cadafkii xuruufta qaadan jiray ee sagaalka xaraf ee xuruufulcadafka ah layskugu cadfi jiray baa cadfunasaq la odhanayaa wa cadfunasaqi waa cadafka cadfunasaqa loo yaqaan bilwaawi wowna layskugu layskugu cadfo welibana xarfulcadafkuna uu wow yahay alraabicu ka afraad oo mina tawaabici tawaabicda ka tirsani cadfu nasaqi waa cadfu nasaqi waqad madaa waxaa tegey tafsiirulcadfi cadafka fasiridiisii way tagtay fa ama nasaqu nasaqi fa huwa taabicu waa raace almutawasitu uu dhexdhexaysanayo beynahu isaga dhexdiisa iyo wa beyna matbuucihi matbuuciisa dhexdiisa axadu xuruufi alcadfi xuruufulcadafka midkood alaati ee inoo soo socda dikruhaa xuskeegu uu inoo soo socdo walam axudahu maanan xadidin bixaddin tacriif kuma xadidin waa liwuduuxihi wuu iska cad yahay calaa annani xaqiiqadu waxa weeye ereyga calaa annani luga alcarabiya marka la arko wa taxqiiq baa lagu macneeya calaa annani xaqiiqadu waxa weeye fasartuhu waxaan ku fasiray biqowlii qowlkayga bilwaawi ilaa aakhirihi bilwaawi ilaa aakhirihi bilwaawi saddex dhibicood ma ka dambaysiiye saddex dhibicood may halka horaan ka hadlaya matnigaan ka hadlaya cadfu waa cadfu nasaqi bilwaawi saddex wow saddex dhibic ma ka dambaysiiye matniga markuu bilaabay yuu ka dambaysiiyey saddex dhibic idinka saw ma aha sax weeye hadda dhibicaa qurxi khalad buu sheegayaa waxaa fiican saddex in halkaas oo kale laga dhigo halka waa cadfu nasaqi bil waaw sawma saddex dhibic ayaa loo baahan yahay ama saddex dhibic ama wax ka lamida ayaa loo baahan yahay sideenan dambe oo kale فإن فإن معناه معنيه سوحا وي أن عطف النسق عطف النسق هو العطف وعطفك بالواو وو لا يسكو عطفه والفاء فاء لا يسكو عطفه وأخواتهما كو لمدك على يسكو عطفه واعترضت وان بشيي بعد ذكري أنيك شيقيق دبدي wactaraltu waxaan u bambaxay buu yidhi wactaraltu waxaan u bambaxay bacda dikrii sheegayga debadii tacaradtu bay ka dhigan tahay markaa ictiraadku bushi buu ahaan jiraye tacaradtu baa ka fiicnayd inuu yidhaa wactaraltu wa tacaradtu baa ka fiicnayd tacaradtu buu idinka qorayaa kiinaasaa saxan tacaradtu sax weeye wa tacaradtu waxaan u bambaxay bacda dikrii sheegayga debadii kulla xarfin xaraf kaste aan sheego bitafsiiri macnaahu macnihiisa inaan fasiro wahiya haddaba wowdu limuطlaqiljamci bay u sugnaatay wowda macnaheegu waa maxay waa muطlaquljamc wowdu wowdu sideedaba muطlaquljamc bay faa'iidaysaayo labada shay ee laysku cadfayaa inay xukunka wada leeyihiin unbay sheegaysaa laakiin si loo kala horreeyey ma sheegayso waa limuطlaqi ljamci qaala sayraafiyu wuxuu yidhi sheekha sayraafi la yidhaahdaa ajmaca waxay ku ijmaaceen annaxwiyuuna nuxaadda iyo waluqawiyuuna luqawiyiinta oo min albasriyiina basriyiintii iyo walkuufiyiina kuufiyiinta ihiba calaa anna alwaawa wowdu liljamci jamc bay u sugnaatay min hayri tartiibin tartiib la'aantii waa masale ijmaacaba inayna tartiib ma jiro oo wowdu tartiib ma sheegto kala horraysii laguma odhanayo aayadda qur'aanka arabi ah markuu leeyahay wa kuluu washrabu marka la leeyahay ama kuluu washrabu cuna oo cabba wowga layskugu cadfay ma sheegayo in cuntada la horraysiiyo cabiddana la dambaysiiyo laakiin xadiid baa sheegaya odhana uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihi waxaad ka bilowdiin halkii rasuulku halkuu ilaahay ka bilaabay markaad wax bilaabaysiin ka bilaaba xadiidkaas aynu ka qaadanaynaa in cunidda la horraysiiyo cabiddana la dambaysiiyo laakiin wowga ka qaadan mayno wowgu waa min hayri tartiibin baa lagu yidhi waana mas'ale ijmaaca xagga luqadda tartiib ma jiro oo lama tartiibinayo oo odhan maysid waa tartiib wa aquulu waxaan haddaba anigu ku leeyahay idaa qiila marka la yidhaah jaa'a waxa yimid zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna wuu yimid famacnaahu macnihiisu waxa weeye annahumaa labadoodu ishtarakaa waxay wadaageen fi lmajiici imaatinka ayay wadaageen way wada yimaadeen labadaa qof uma yaxtamilu wuxuu badhayaa alkalaamu kalaamku alaaata macaanin saddex macno inay wada socdeen iyo inuu ka horeeyaa hor yimid iyo inuu ka dambeeyaa hor yimid saddexdaa ayuu hadalku badhaya axaduhaa midkood an yakuuna waa inay yihiin jaa'aa kuwa yimid macan mac way wada socdeenoo macnimay ku yimaadeen wathaani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay majii'uhumaa imaatinkoogu calaa tartiibi tartiibka mid ku sugan oo way tartiib lahaayeen wathaaliu saddexaadna an yakuuna waa inuu yahay calaa cagsi tartiib tartiibka cagsigiisa waa inuu yahay fain fuhima haddii la fahmo axadulumuuri umuurtaa midkood bikhusuusihi khaasnimadiisa haddii laga fahmo fa min daliilin aakhara waa daliil kale kamaa fuhimad sida loo fahmay almaciyatu maciyada iyo wada socodka fii naxwi qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa dhexdiisa waid nebi maxamedow marka sheekee yarfacu uu kor u qaadayey ibraahiimu alqawaacida tiirasha oo min albeyti kacbadu ay leedahay wa ismaaciilu ismaaciilna uu koru qaadayey ibraahim iyo ismaaciil baa la ysku cadfay mayna kala horrayn e isku mar bay qaadayeen waa miciyo wa kamaa fuhima sida loo fahmay atartiibu tartiibka sida loo fahmay fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii idaa zulzilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo silsaalaha gilgilideedii oo wa akhrajad ay soo matagto alardu arladu ay sooma tagto asqaalahaa wixii cuslaynaya gudaheyga ku jiray wa akhrajad way soo saaraysaa dhulkii ayaa soo gilgilidaasi qofka haddii xoog loo ruxo wuu dawakaayo u isbedelaayo uuma tagaa dhulkana marka la gilgilo wixii gudaheega ku jiray baa soo baxayay soo saaraysaa haddaba waxaa layskugu cadfay zilzaalka iyo ikhraajka labadaa ficil maxaa layskugu cadfay ee labada aayadood ku kala jira azilzaal waalikhraaj waxaa layskugu cadfay maxay wow baa layskugu cadfay haddaba odhan maysid ikhraajkaa horeeya horta dhulku waxaa gudaheega ku jiray dibadda soo dhigi kadibna waa la gilgili odhan maysid gilgiliddaa horaysa ikhraajkuna wuu dambeeyaa wa waidaa zulzilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo zilzaalaha gilgilideedii oo wa akhrajad ay soo saarto alardu arladu ahqaalaha wixii cuslaynayey oo waqaala alinsaanu waqaala uu yidhaahdo al-insaanu insaanku maa maxay ayaa lahaa dhulka u sugnaaday wa kamaa fuhima sida loo fahmay cagsu tartiibi tartiibka cagsigiisa oo ka dambeeya ayaa horreeyaba fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ikhbaaran isagoo ka warramaya can munkirii albacthi kuwii bachiga iyo isa soo saarka diidanaa kuwa odhanaya warma markaannu carro noqonno ayaa dadna laga dhigi oo dib naloo soo abuuri kuwa qadiyadaa ka biyo diiday ee gaalada ah ayuu rabbi aayaddan kaga warramay oo wuxuu yidhi iyagaa laga warramaya hadalkoogii laynooga xikaayoonaya maa hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wa naxya maa hiya maba aha bay yidhaahdeen ilaa xayaatunaa nolosheennan mooyaane addunya ee gaaban mooye wax kale namuutu waanu dhiman oo wanaxya waanu noolaan haddaba namuutu wanaxyaa labadaa ficil waxaa la yskugu cadfay wow yaa horeeya naxyaada dambe ayaa horaysa namuutuduna way dambaysaa waayo waxaa lagu ogaaday cagsu tartiibkaas waxaa lagu ogaaday nimankani waa munkirulbacsi oo waa nimankii diiday in dib loo soo noolaynayo oo wayba aayad dambe waxay usoo qaateen inayna dib loo soo noolaynaynin haddaba haddaad namuutudaa geerida caadiga ah ka dhigtid naxyaadana aad soo noolaynta dambe ka dhigtid waxa ka dhalanaysa inay xayaatadaa dambe bacsiga ay qirayaan mana qirayaan bacsigee way diidan yihiin kolka waxa weeye namuutudani waa geerida aan dhimanayno naxyaaduna waa xayaatadeenna hore waa la isdaba mariyey haddana waad aragtaa walow kaanad wowdu hadday u ahaan lahayd litartiibi tartiib hadday u ahaan lahayd la kaana wuxuu aayadani noqon lahaaba ictiraafan qirasho ayuu noqon lahaa bilxayaati nolol la qiranayo bacdalmowti geerida ka sii dambaysa nolol geerida ka dambaysa oo ay qiranayaan ayay noqon lahayd mana jirto taasi wa haada aladii kan dakarnaahu aan sheegnay qowlu akhari ahlilcilmi ahlulcilmiga weynankooga qowlkoogii weeye oo mina nuxaadi nuxaad iyo wakayrihim kayrkood ah sayrafina ijmaac buuba soo saaray walaysa biijmaacin mase aha mas'aladani mas'ale ijmaaca kamaa qaala sayraafiyu siduu sayraafi sheegayey bal ruwiya waxaa laga wariyey can bacdi alkuufiyiina kuufiyiinta qaarkood waxaa laga wariyey anna alwaawa wowdu litartiibi tartiib inay u ahaatay wa annahu ajaaba wuxuu kaga jawaabay bacdigaasi can haadihi alaaya aayaddan wuxuu kaga jawaabay namuutu wanaxyaa bianna almuraada waxaa looga jeedaa yamuutu kibaarunaa kuwa yaga waaweyn baa dhimanaya watuuladu sikaarunaa kuwa yaga yaryar baana noolaanaya oo dib loo dhalaya oo fanaxya waanu noolaanaynaa wa huwa baciidunkani waa fog yahay wamin awdaxi maa kii ka ugu cad waxa ka mida yaruddu celinayey calayhim dushooda qowlulcarabi carab qowlkeega nimankaasi waxayna ka jawaabi kareen hadalkanaa ka mida ikhtasama zaydun wa camrun marka la yidhaah zayd iyo camar ma mar quray wada doodeen mise zayd baa keligii isla dooday kadibna camar baa haddana isla doodo tartiib baa ku jira mise waa mar qura waa mar qura waxaaba la og yahay ficilka ikhtasama ah faacilka qof qurihii uma noqon karo mutacadid mooye wax kaloo faacilu noqdaaba ma jiro wa min awdaxi maa kii waxa ugu cad yaruddu radiyayey calayhim dushooda qowlulcarabi carab qowlkeega ay yidhaahdeen ikhtasama waxa dooday zaydun zayd iyo wa camrun baa dooday wamtinaacuhu mancintooda ay manciyeen min an yacdifuu inay iskugu cadfaan fii daalika kaa bilfaa'i min an yacdifu min halkaa min baa fiicnayd in laga dhigo aniga kaygu man buu qorayaa idinka muxuu qorayaa min buu qorayaa kiinaasaa saxan waimtinaacuhum waxa kaloo loo deliishaday wamtinaacuhum carabtu diiddada ay diidday min an yacdifuu inay iskugu cadfaan fii daalika kaa bilfaa'i fa inay iskugu cadfaan fa in layskugu cadfo way diideen oo maxay la yidhaah ikhtasama zaydun fa camrun lama ogola af carabi ba noqon maayo ow amase biuma in layskugu cadfo maxay ku diideen in la yidhaha ikhtasama zaydun uma camrun waa likowniha ahaanta fahda iyo umadu ay u tahay litartiibi tartiib haddaba wowdu tartiib bayna u hayn ile kuwii tartiibta waa la diidee falow kaanat ilwaawu wowdu hadday ahaan lahayd ma ahee mislahumaa labadaas oo kale lamtanaca mamnuuc buu noqon lahaa daalika kaasi macaha iyada maceega kama mtanaca siduu mamnuuc u noqday macahumaa labadaa macooga cadafkaasi wuu inaga reebtoomi lahaa baa halkaa waxaynu kaga baxnay culimo marka wowga la yskugu cadfayo iyo saddex macnaba inay suurtogel yihiin ayuu sheekhu inoo caddeeyey ama inoo sheegay saddex macno tartiibku waa suurtagal oo ka hore inuu horreeyo ka dambena uu dambeeyaa waa suurtagal ka horoo horreeya iyo ka dambo dambeeyaa waa suurtagal ka dambe inuu horreeyaana waa suurtagal wada socodkuna waa suurtagal walfaau waa fa'dii walfaau fa'duna litartiibi tartiib bay u sugnaatay wa tacqiibi iyo cidhbin bay u sugnaatay fa'du tartiib maca tacqiiba bay faa'iidaysaa waa tartiib sidii loo kala horreeyaa loo kala horrayn waana tacqiib deg deg baa haddana ku jiraya idaa qiila marka la yidhaa jaa'a waxaa yimid zaydun zayd baa yimid fa haddana camar baa yimid intaa kadib fa'daasi waa tartiib maca tacqiib famacnaahu macnihiisu waxa weeye anna majii'a camrin camar imaatinkiisu waqaca wuu dhacay bacda majii'i zaydin zayd imaatinkiisa debedii min gayri muhlatin sugid la'aanteed oo fahiya fa'du mufiidatun waxay faa'iidaynaysaa lihalaathati umuurin saddex arrimood ayay faa'iidayn atashriiki waa tashriik bay faa'iidayn in la wadaajiyo filxukmi xukunka labada laysku cadfayo xukunka ayay wadaagayaan walam unabih kuguma baraarujinin calayhi dushiisa kuguma baraarujinin waa liwuduuxihi wuu iska cad yahay wa tartiibi tartiib bay faa'iideyn oo ka horreeyo ayaa horreeyo ka dambeeyaana waa dambayn wa tacqiibi cidhbin bay faa'iideyn oo sidaas loo waxay iskula cidhbinayaan sidaa ay u kala horreeyeen wa tacqiibu kulli shayin shay kasta cidhbintiisuna bixasabihi isaga xisaabtiisa ayuu ahaanayaa فإذا قلت مركا ترى دخلت البصرة بصرة أيان قلي فبغداد هدنا بغداد سدقدقا وكان أويهي بينهما دحدوذ ثلاثة أيام صدح مع الموض ودخلت عدقشو بعد الثالث كصدحات كذب فذلك كاس تعقيب واحد بن إيدقدق في مثل هذا كان وكل دحدي سعادة هذا عام أفرتي مع الموض أي دقدق نقطي فإذا دخلت مركا عدقشو بعد الرابع مالنت أفراد دبدي أو الخامس أما كشناد دبدي فليس bitacqiibin tacqiib isagu ma aha walam yejuz mana bannaano alkalaamu kalaamkaasi ma bannaana in fa layskugu cadfo ee eeumabaa layskugu cadfi walilfaa'i fa'da waxaa u sugan macnan aakhara man macnan aakharu macno kale ayaa u sugan macnan aakharu in aakharu la godo bay ahayd aakharu ra'da maynoo godayaa yuu ra'da u goday cabdiraxmaan aduu kuu goday soo maaha saasaa loo baahan yahay walilfaa'i fa'da waxa u sugnaaday macnan macno aakharu kale wa huwa tasabubu waa in la sabab laga tasabub la sameeyo sabab ay faa'iideyso sababnimo ayay fa'du faa'iideyni wadaalika kaasi haalibun wuxuu u badan yahay fii cadfiljumali jumlooyinka marka la ysku cadfayo naxwu qawlika qowlkaaga oo kaleba weeye saha wuu sahwiyey imaamkii oo fasajada wuu sujuuday haddaba saha iyo sajada marka fa la yskugu cadfo sabab bay sheegaysaa saha wuu sahwiyey oo fa bisababi sahwi sahwiga sababtii ayuu sajada u sujuuday jumlooyinka markay gasho wazanaa wuu zinaystay oo farujimo waa la rajmiyey zanaa farujima zanaa wuu zinaystay isagoo reer leh oo farujimo noloshaa lagu aasoo lagu dilay isna wa saraqa wuu xaday oo faqutica waa la gooyey waa faqutica wa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii ayaa ka mid a fatalaqaa wuxuu la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii wuxuu kala kulmay kelimaatin kelmado oo fataaba calayhi waa ka tawba aqbalay fa bisababi liqaa'i haadihi alkelimaat taaba calayhi ayuu uga tawba aqbalay aayadda waxaa kaloo la akhriyaa aadame in mafcuul laga dhigo kelimaadkana faacil laga dhigo kaasina waa macno kale walidalaalatihaa tusinteeda waxaa u sugnaaday walidalaalatihaa tusinteeda darteed calaa daalika arrinkaa ay ku tusinaysa sababnimada ah ayaa ustuciirad loo ergistay lirabdi rabdi iyo isku xidh ayaa loogu ergistay fii jawaabi shardi jawaabu shardiga dhexdiisa layskugu xidhayo naxu man ya'tinii ninka ii yimaada fa innii anigu ukrimuhu waan sharfini man ya'tinii fa innii ukrimuhu fa innii waxaad arkaysaa waa jumladaasaa jawaab dhacday fa innii ukrimuhu ilayn sabab bay sheegaysaaye sababtu rabdi bay noqon kartaaye raabidkii jumlada ha laga dhigo walihaadaa sidaa darteed walihaadaa kan dartii idaa qiila marka la yidhaa man dakhala daarii falahu dirhamun falahu dirhamun marka la yidhaa afaada wuxuu faa'iidaynayaa istixqaaqa dirhami dirhamka in lagu mudanayo bidukhuuli galitaanka ilain falahu dirhamun yeelashada dirhamku waa sabab muxuu ka sababmayey dee dukhuulu daarka daargelidda waxaa laga lagu yeelanayaa oo lagu mudanayaa dirham saasuu faa'iidaynaya waa sababnimadii walow xadafa alfaaa fa'da hadduu xadfo ama walow xudifa alfaau waa la odhan karaa walow waa sax sidana khalad maaha walow xadafa alfaaa fa'da hadduu xadfo ixtamala badh suurtagal buu noqon daalika kaasi oo in dirhamka lagu yeelanayo dukhuulka waxtamala waxa kaloo suurtagal ah aliqraaru aliqraaru maynoo goday muu fadxiyey dhammaan muu fadxiyey mushkilad male damiir baa loo qadaraya waxtamala wuxuu barayaa arrinku aliqraara iqraar bidirhami dirham la qiranayo lahu ninka loo qiranayo haddaad tidhaa man dakhala daari lahu dirham haddaad tidha ood fa'da ka tagto waxa dhici karta inaad dukhuulka dirhamka ku yeelanaysid waxa kaloo dhici karta inaadan dukhuulka ku yeelanaynine shirin aad ilowsanaydood ninkan kuna hayd oo kuu qirtay inuu yahay labadu waa suurtagal mas'aladuna waa mas'ale xagga fiqiga ku saabsanoo marka dalaaqa la marayo ayaa fa'dan la isticmaali doonaa markaasaa la ogaan doonaa gabadhu waxa ay samayso ee dalaaqa ay ku mudanayso iyo waxayna ku mudanaynin meelo badan baynu fiqiga ku arkaynaa waqad takhlu inay ka khaali noqotaa la arkaa alfaau fa'du way ka madhnaani fa'dii alcaadifatu cadfaysay liljumali jumlooyinku can hada almacnaa macnahan sababnimada ah fa'du iyadoo jumlooyin isku cadfaysa ayaa dhici kartaa mararka qaar inay ka madhnaato macnahan hadda aynu ka hadlayno oo macnahanba ayna faa'iidaynin ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye alladii waa ka khalaqa abuuray oo fasawaa ekaysiiyey waladii waa ka qadara qadaray oo fahadaa hanuuniyey waaladii waa ka akhraja soo saaray almarcaa cagaarka iyo daaqa oo fajacalahu ka yeelay khusaa'an buu ka yeelay caws engegey axwaa oo duugoobay haddaba waladii akhraja almarcaa markaan idhaaheen cushbi aan ka dhigno fajacalahu husaa'an axwaa baa lagu leeyahay husaa'an axwaa mid engegay oo duugoobay buu ilaahay ka dhigay oo ay dabayshu qaaday ma kala sabab sabab ma kala sabab mayaan markaa ah. wa humma kelmadda hummi'ihi litartiibi tartiib bay u sugnaatay iyo wa taraakhi taraakhi bay u sugnaatay ereyga hummi'ihi inoo faa'iideyn waxay culima inoo faa'iidaynaysaa humma litartiibi wa taraakhi tartiib waa wax kala horeeya oo ka horeeya ayaa horaynaya waana taraakhi oo ka dambeeyaana waa dambaynaya idaa qiila marka la yidhaa jaa'a zaydun zayd baa yimid uma camrun intaa kadibna camar baa yimid waa tartiib bay sheegaysaayoo zayd kaa horreeye camarkuna waa dambeeye waana taraakhi in badan baa u dhexaysay famacnaahu macnaheegu waxa weeye anna majii'a camrin camar imaatinkiisii waqaca wuu dhacay bacda majii'i zaydin zayd imaatinkiisa debedii bimuhlatin waxogaa fa hiya iyadu mufiidatun waxay faa'iidayni aydan eh lihalaaati umuurin saddex arrimood ayay faa'iidayn sumadu atashriiki waa wadaajin fi lxukmi xukunka la wadaajiyo walam unabih kuguma baraarujinin calayhi dushiisa waa liwuduuxihi cadidiisa wuu iska cad yahay watartiibi waa tartiib la kala tartiibinayo wataraakhi iyo kala dambayn la kala dambaynayo fa amaa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay uma sawarnaakum waanu idin suuraynay uma qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii baanu ku nidhi usjuduu liaadama haddaba aayadda qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi marka hore walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay innaga intii layna abuuray ee layna suureeyey kadib miyaa aabbaheen malaa'igta la amray inay u sujuudaan uma qulnaa lilmalaa'ika wa bada khalqina wa bacda taswiirina ayaa uma qulnaa lilmalaa'ika maxaa laga yeelayaa hadaba taa waxay culimmadu qadareen walaqad khalaqnaakum mudaaf baa meesha ka xadfan walaqad khalaqnaa abaakum aabbihiin baan abuurnay uma sawarnaahu waanu suuraynay uma qulnaa lilmalaa'ika uma qulnaa lilmalaa'ika malaa'igtii baanu ku nidhi isjudu liaadama mafcuulkaasaa ka xadfan faqiila waxaa la yidhi ataqdiiru taqdiirtu waxa weeye khalaqnaa waan abuurnay abaakum aabbihiin uma sawarnaa waan suuraynay abaakum aabbihiin fa xudifa waa la xadfay almudaafu mudaafka minhumaa labadaba waa laga wada xadfay labadaba waa laga wada xadfay mudaafkii halkaana sheekhu wuxuu kaga baxay uu inoogu dhameeyey ereyga summa abu inoo dhameeyey wa xataa ereyga xataa aw ayaa isna xurufulcadafka ku jira wa xataa oo lilgaayati gaayo iyo wa tadriiji tadriij u sugan tadriijku waa in yar in yar shayga oo in yar in yar loo dhammeeyo ayaa tadriij la yidhaahdaa shayga oo in yar in yar loo loo dhammeeyo macna alghaayati gaayaha macnihiisu aakhiru shayi waa shayga halka ugu dambaysa wa macno tadriiji tadriijka macnihiisuna anna maa qablahaa ka ka horeeya xataada ayaa yanqadii dhammaanaya shay-an fa shay-an in yar in yar buu u dhammaanayaa ilaa an yabluqa ilaa intuu ka gaadhayo ilalgaayati gaayihiisa iyo hadafkiisa ugu dambeeya wa huwa kaasina alismu waa ismiga almacduufu macduufka ee laysku cadfayo ismiga macduufka ah walidaa sidaa darteed walidaalika sidaa darteed wajaba waxaa waajibay an yakuuna inuu yahay almacduufu bihaa ka xataada lagu cadfayaa juz-an juz inuu yahay iyo qayb oo min almacduufi calayhi ka lagu cadfaye ka horeeya ka tirsan ka xataada inta xataadu ay gelaysa macduufka noqonaya waa inuu juz yahay macduufu calayhiguna waa inuu kulligiisii yahay markaa imaa taxqiiqan xaqiiqa ahaan ha u ahaado ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi akeltu waxaan cunay assamakata kalluunkii xataa ra'saha ilaa madaxeegii ayaan cunay ereyga xarfulcadafku waa xataa macduufkuna waa ra'saha macduufu calayhiguna waa asamaka haddaba ra'sigani waa jus yaroo xataada ka ka horreeyo samaka a ka tirsan waa shay anfashay kalluunkii baad lugaha ka bilowdayoo siaad u waday baad ilaa madaxeegii cuntay waa shay anfashay anfii akaltu waan cunay asamakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sahaa madaxeegiina dhaho waan cunay ow taqdiiran ama taqdiiri ha ahaado oo shaygani jus iyo kulliba iskuma aha ee bay ka wada socdaan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey sidan ayuuna u gelbiyey oo wuxuu yidhi alqaa saxiifata kay yukhafifa raaxlahu wazaada xantaa naaclahu alqaaha alqaa wuxuu tuuray asaxiifata waraaqdii ayuu tuuray kay yukhafifa si uu u fudaydiyo raxlahu culayskiisa iyo alaabtiisa si u fudaydiyo wazaada sahaydiina wuu daadiyey xataa naclahu kebihiisana alqaaha wuu daadiyey kebihiisiina dhaho wuu tuuray buu yidhi haddaba ereygan macduufku waa naclahu waxa ka horeeya ayaa lagu cadfayaa ee raxliga ah kolka raxliga iyo nacligu juz iskuma aha laakiin waa ka juzi oo kaloo marka alaabta iyo kabaha iyo xagga culayska ayay ka siman yihiin waa wax ku wada cuslaynaya gabayga waxaynu ognahay nin gabayaa'o ayaa tiriyey waxaana laga warrama gabayga loola jeedaa ninkii mutalamis la odhan jiray mutalamis baa laga warramayaa oo laga bixinaya mutalamis wuxuu ahaa nin gabayaa ah inanuu abti u yahay oo la odhan jiray darfe ayaa isna gabayaa ahaa darafe ayaa caayay boqor la odhan jiray camar ibnu hindi hinda waa gabadh magaceed boqorkaa loogu magac daray camar ibnu hinda camarkii ina hindabal ina hooyo waa camar ina hooyo la yidhaa boqorkaa camar ibnu hinde la yidhaahdo ayuu inankan yare darfe la yidhaahdaa gabay cay ku caayey darfe nin dhiiranna wuu ahaa si xun buu u caayeyoo welibana runtii si aad u adag buu u caayey wuxuu tilmaamay boqorku laba shaqo inuu qabto maalintiina shaqo la yaqaan buu qabtaa buu yidhi oo waa boqor oo dadku kala xukumaa habeenkiina buu yidhi waa dadka xagga dambe looga tago oo shaqadaa kale ayuu habeenkiina qabtaa buu yidhi markuu gabayga gabay buu u tiriya caya uu boqorka sidaa ku leeyahay dadkii oo dhan baa maqlay gabayga boqorka lagu caayay laakiin boqorkii lama gaadhsiinin gabaygii looma sheegin wuxuu alla qadaray ninkan yaree darfe ee dhiiran ayay walaashii soo cadhootay markay walaashii soo cadhootay ninkeegii ka soo cadhootay ayay tidhi ninkuu igu xun yaho waa sidan iyo sidan kama fiirsanine seedigii ayuu haddana u miisay gabay kaloo cay ah seedigii siduu u caayey wuxuu yidhi seedigey sharaf looma oga buu yidhi laakiin waa calool caloolna bal u dhiiba buu yidhi wax kastoo udgoonoo macaan cunto kaste u dhiiba calool iyadoo xaarun bay kuu keeni buu yidhi kolkaas eedigay calool baan ku ogaa buu yidhi wax kale walaashiina wuu cudurdaaray gabayada dambe ugu cudurdaaray seedigii gabayguu ku caayay dadkii oo dhan baa wada maqlay laakiin seedigii waa laga xishoodo looma sheegin ilaahay baa qadaray maalin maalmaha ka mid a ah, inay boqorkii iyo seedigii ay israacaan ay uwaadhsi isku raacaan iyagoo kayn maraya ayay ayay uwaadh arkeenoo way kala qayb qaateen boqorkuna mid buu qaatay ninkana mid baa la siiyey seedigii markaasuu boqorku tiisii la helay ninkanina tiisii wuu la waayey boqorkaa yidhi inoo gowracoo wuu gowrici kari waayey boqorkaa qosol intuu isayn kari waayey ayuu wallahi seedigaa baa ku yaqaanay markuu kugu tilmaamay wuu ku yaqaanay markaasuu boqor intuu yaabay ina ninkii ayuu yidhi oo haddaama aduuna seedigay ku aqoonin buu yidhi seedigay adigaba waa ku yaqaanay markaasuu boqorku yidhi oo ma afka ila gaadhay seedigaa haa buu yidhi waxay noqotay war haddaba waxaana laygu caayo dadku waa wada ogyahay adna waxa lagugu caayo waa la wada ogyahe aan isdhaafsanoo labadeenuuni aan isku sheegna bay yidhaahdeen halkii bay isku sheegeen boqorku wuxuu go'aansaday inuu ka yar dilo golihii la taliyayaasha ah ayuu la tashaday waxay ku yidhaahdeen haddaad kaa yar disho abtigii ayaa waslad xaaraana kaa dhigi oo gabayaa-a bay yidhaahdeen adduunkaba uu kaa saari wuxuu yidhi haddaan odaygaa abtigana raaciyo ka warrama buu yidhi labadaba haddaan isla dilo taa waxbaanu ka fahmaynaa bay yidhaahdeen boqorku jeegoo kale ayuu qoray inankan darfe iyo ninka gabayga loo tirinayo ayuu u qoray baxraynna waa la iskaga soo diray halkaa ka qaata baa la yidhi lacag badan iyagoo lacag moodaya ayuu ninkan gabayga loo tirinayo mutalamis khabiir buu ahaa toddobaatan jira wuxuu idhi abti ninka waad cayday wuxuu ina siinayaana xoola ma ahe waa dilida waraaqda aan iska akrino kii yaraa wuxuu yidhi adigu adduunyada waad soo laabsatay haddaad haddii lagu dilo aniga boqorka laftiisaa ii baahan oo maskaxdayda iyo aragtidayda isagaan ka maarmaynin buu yidhi waayo waa nin doonaya inuu adduun xukumo qof adduun xukun islihina qof kastoo aqoon uu ku tuhmayo ama caqli iyo garaad uu ku tuhmayo wuu kaashadaa buu yidhi aniga idili maayo abtiya iskaga laaw buu yidhi anuu nin dhallinyaraan ahay caqligayga weli mana qorin la cidna uma sheegin buu yidhi waa la ii baahan yahay iska daa dhexda markay marayaan buu mutalamis nin isagu miyi iyagoo maraya kayn ayuu yidhi nin intuu ku soo baxay farta yaqaana warii akhri ninkiibaa waraaqdii markuu furay marna waraaqda eega marna mutalamisoo dul taagan markaasuu bu yidhi anta almutalamis anta almutalamis haa buu yidhi markaasuu annajaata najaat war lafahaaga badbaadi lafahaaga badbaadi waxaa ku qoran buu yidhi inta lagu qabto oo lagu gowraco oo haragga lagaa saaro in hilibkaaga iyo haraggaaga laysku soo guro annajaata najaat mutalamis kayntii cidlada ahayd ayaa sidii wuxuu boqorkii arkaya ayuu orod isdhigay isagoo ordaya ayuu saaray sahaydiisii oo sahaydiisii yidhi tana ku cuslaynaysa oo sahaydiibuu daadiyey dharkiibuu daadiyey kabihiibuu la baxay waa keligii hadda waa kabihii markuu la baxu kabihiina tuuray gabaygana laga tiriyey alqaa saxiifata kay yukhafifa raaxlahu wazaada xataa naaclahu alqaaha alqaa wuxuu tuuray asaxiifata waraaqdii ayuu tuuray kay yukhafifo si uu u fudaydiyo raxlahu alaabtiisa si uu u fudaydiyo wazaada zaa'idkiina wuu tuuray iyo sahaydii xataa naclahu kabihiisiina xataa naclahu kabtiisiina alqaaha wuu tuuray buu yidhi facadafa wuxuu ku cadfay naclahu bixataa ayuu ku cadfay walaysad mana aha juz'an qayb mimaa kii qablaha ka horreeyey taxqiiqan xaqiiqa ahaan laakinahaa ha ahaatee juz'un waa juz laakinahaa iyadu juz'un waa juz taqdiiran taqdiirta lianna macnal kalaami kalaamka macnihiisu waxa weeye alqaa wuxuu tuuray maa yudqiluhu wixii cuslaynayey xataa naclahu kebdihiisiina dha'o kebtiisiina waa tuuray in sha allahu tacaala cashirkeenna maanta halkaa ayuu inoogu egaanayaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم